بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل الذي يظهر فصل مبطلات التيمم ثلاثة مبطلات التيمم booraysiga waxa buriyaa alaaatun saddex wey markan ka soo hadalnay asbaabu tayamum laga soo hadlay shuruudu tayamumna laga soo hadlay furuudu tayamumna laga soo hadlay oo saddexdaba laga soo hadlay musanif ka soo hadlay haddana halkan wuxuu ka bilaabayaa mubdilaatu tayamum booraysiga waxyaabaha buriya qofku waa booraystay markuu booraystay kabacdi maxaa booraysigaas buriya taasuu ka hadlayaa mubdilaatu tayamumi booraysiga waxyaabaha buriya alaaatun saddex weeye saddex wax ayaa booraysiga buriyaan markuu qofku boorayso ka bacdi booraysiga waxaa buriya saddex arrimood hadday ku yimaadaan booraysiga waa buraya alأwal maa abdala اlwudu ka koowaad waxaa weeyaan wixii weyse buriya isku soo wadar afartii arrimood oo weysada burinayey hal midaa laga tiriy maa afdala alwuduu weysada waxa buriyo wey waathaani alriddatu qofka haddii isagoo weyse qaatay uu ridoobo diinta ka baxo riddadaasi weysada ma burinaynin qubayskana ma burido oo qofka uu yacni laakiin hadduu booraystay booraysiga waa ka buraya lanna markii horeba booraysigu wuxuu ahaa iyo gegebaysigu yacnii ma ahayn dahaaro oo oo boqol kiiba boqol dhammaystiran ma ahayn ee daruuray ahayd wixii loo daruuraysana meesha ka baxday oo islaamnimadii ahayd marka dahaarada oo daruurada ah yacnii ma xoog badna saa darteed qofku haddii uu ridoobo daruuradiiba daruuradiiba ma u hayaba marka waxaad leedahay wariddatu ridoobiddi wey ilaahan ka maangelnaa eh midda saddexaad waxay tahay watawahumulmaa biyo tuhmidoodii weeyaan in tayamama hadduu booraystay lifaqdihi faqdilmaa biyoweyntood hadduu u booraystay midda saddexaad oo booraysiga burisaa waxay tahay markii hore hadduu qof u booraystay biyo la'aan hadduu u booraystay waxa weeyaan waxaa burinaya biyo inuu tuhmo oo biyo yacnii biyo malayn biyo heliddoodii buu malaynaya inuu biyo heli karo marka hore muxuu u booraystay biyo la'aan hadduu marka biyoba maleeyey booraysiga hore waa buri laakiin waa goorma lifaqdihi markuu u booraystay biyo la'aan markuu u booraystay ee laakiin markii hore haddii sabab kale u booraystay wa faqdulmaa alfaqd اlxisiyu waataan dhahnay alfaqd اlxisiyu iyo walfaqd اlmacnawiyu weeyaan booraysiga dhanba intaasa keena waataan dhahnay faqdigii xisiga ahaa hadduu u booraystay markii hore biyo la'aan u booraystay waa markaas booraysiga waa buraya booraysiga waa buraya hadduu biyoba maleeyo laakiin hadduu markii horeba faqd اlmacnawi maalan waa jiraday waa uu jiraday ama maxaad maarata waxaa weeyaan biyihii waa yaallaan laakiin waa uu dhibaataysan yahay biyo maleeyey ka buri maayo booraysigiisa waa ku tukanaya booraysigiisa maxay waa ku tukanaya marka mubdilaatu tayamumi booraysiga waxyaabaha beriyaa alaaatun saddex wey maa abdala alwuduu weyseqaadka wixii beriya weysadii wixii beriya waa kow ka labaadna alriddatu ridoobidii qofka hadduu diinta ka laabto isagoo booraystay waa burtay booraysigaasi wuu buri ta saddexaad tawahumulmaa biyo malahoodii biyo oo la maleeyo in tayamama hadduu booraysay lifaqdi faqdilmaa biyo la'aantood u booraysay hadduu markii hore sababta keentay inuu booraystay biyo la'aan ay ahayd waa sidaas saddexdaas ayaa weyso ayaa booraysiga buriyaan faasib alladii yadhuru min anajaa kitaabkan wuxuu aad ugu fiican yahay waxyaabaha <clears throat> oo dahaarada iyo arrimaha la midka ah aad iyo aad ugu fiican yahay faslun alladii yadhuru min annajaasaati alaaatun alladii ka yadhuru daahirsamaya oo min annajaasaati najaasooyinkii ah alaaatun saddex weyn yacni muxuu la jeedaa najisulcayn najaasada waxay u qaybsataa mid waa najisulcayn oo cayntiisa shayga cayntiisa yaaba najaaso ahaydba wax cayntiisu najaaso tahay oo yacnii daahir isu beddelaya cayntii ka tegayo baalkii maxaa la yidhahdaa isu beddelaya daahir noqonaya oo in la dahira ay suurtowdo waa saddex buu ku yidhi alkhamru khamrigu waa najaasa khamradu waa najisulcayn cayntiisu waa najaaso hadduu meel yar kaa taabto waad najaasado inaad iska dhaqdo mahasi kale ma jirto khamrigaas idaa takhallalat markay khalowdo binafsihaa nafteeda markay u khalowdo khamrihii khamradii markay khal isu beddesho khal khamriga u fiirso marka hore waa la miiraa cinabka iyo wixii lamida ayaa la miiraya lama joojina dheecaanka dheecaankiisa ayaa biyo iyo wax lagu daraya meel ayaa la dhigaya waa qamiiraya markuu karo karo karo karka joojiyo bes markaas wuxuu noqonayaa muskir qofka cabaa wuu ku saqraamaya markaasaa waxaa la khamri la yihahda khamri waxaa loo yidhi waxa weeyaan liannahu yakhmiru alcaqla caqliga ayuu daboolaya caqligii qofkaan u lahaa waa daboolmaya markaas wuxuu la imaanayaa wax oo yacni tasarufaadkii qofka caqliga lahaa ka baxsan ayuu la imaanaya hadal iyo waxyaabo iyo maxaad maaragtay balaayuu la imaanaya khamrigii saas ahaa oo najisul noqday wuxuu ku dahirsami karaa in ay khamradii khal isu bedesho khalku waxa weeyaan khamradu xaaladdaas markay ka tagto meel haddii la iska dhigo khamriga xaggee la dhiga meela la iska dhigay halkaanu yaallay bes waa kartay karkii waa ka demey waa ebere noqotay bes marka waxaa ka baxaya sakraanka wixii lagu sakraamaya iyado dhanba waa degtay karka iyo waxaasoo dhan waa joojisay markaasa waxay ka baxday iyadii waa tii karsaneeda karka markuu ka damo markaasa waxay isu bedeshay khalay noqotay marka maxaa asalkeed muxuu ahaa najasulcayn waa soo bedelantay markaas waxay noqotay khal khal ayaa la yidhahdaa khalku marka waa noocaas khamradii markay khal isu bedesho oo binafsihaa khal ay u noqotay binafsihaa maxaa loo jeedaa ayadaa iska noqotay sidaas wax ka dhigay lama arko haddii wax lagu rido maalan kanina lagu riday ama waxyaabo kale lagu riday oo karkan ka dejiya markaas shiiqday bas ma najaasanimadii ka bixi mayso lianna shaygan lagu riday mar alle markii lagu ridayba waa najaasoobey hadduu najaasoobey sidii ayay isula najaasoobeen laakiin iyada keligeed markay tahay oo najaasad ahayd waa kartay sababtii markii horeba keentay meesha ka baxday markii ka baxdayna daahir ay noqotay markaas <clears throat> marka waxaad leedahay alladii ki yadhuru daahirsamaya oo min anajaasaati najaasaadka ka mid ah alaaatun saddex wey ka koowaad waxa weeyaan alkhamru khamradii idaa takhallarat marka ay khaloodo khal isu beddesho ayadiyaa saarat binafsihaa khallan iyadiyaa nafteeda khal u noqotay khal ayay iska noqotay idii binafsihaa iyadaa khal iska noqoto cidana kama dhigin inta wax lagu riday biwadci shayin fiihaa shay lagu riday dhexdeeda kuma noqon khal bal iyada ayaa khal iska noqotay meelaa la iska dhigayaa waa karaysaa karkii markuu ka baxo oo iyada dham ay danto waxay noqonaysaa markaas waxa ka baxaya iskaarkii iyo kusaqraamiddii ayaa meesha ka baxaya markaas waxay noqotay al al ayaa la yihah magac marka hore soo khamri ma ahayn al aya marka hore waxayd casiirulcinab ahayd markii hore cinab la majuujiyey maalan ay ahayd ama casiiru tamri ay ahayd oo meesha lagu majuujiyo biyo lagu riday la daboolay markaasay iska markaasay kartay karitaankaas ay noqday casirnimo oo ka bedelantay khamriyay noqotay lianna maxaa dhacay xaduliskaanay gaarto waxbay sakraaminaysaa haddana markay soo danto oo iskaarkii ay ka baxdo waxaa magacii ah, khamranimo ka soo baxdo khal ayaa la yidhaha markaasna heer ayay maraysaa marba magac ay leedahay marka markay heerka khalka ay noqoto oo ay ka soo baxdo iskaarkii yaa waxa la markaas waxay noqonaysaa daahir ay noqoto laakiin bishardi waa inaan khal laga dhigin iyadu iska noqoto macnuhu waa saas alladii yaduuru midka dahirsama kaasoo mina najaasati najaasaad ka mid ah alaaatun saddex wey alkhamruka koowaad waa khamrigii idaa tahallalat hadday khalowdo binafsiha nafteeda ay u khalowdo cid ka dhigtay lama arko shay lagu riday ma ma aha laakiin iyadaa sida iska noqotay taasi waa kow wa jildu lmeytati meytadii yacni maqaarkeedii idaa dubiqa jildiga marka la dabqiyo yacni maxay tahay maalan neefkan oo xayawaanka la qasho hilibkooda la cuno ma'kuulaatu laxmiga koo hilibkooda la cuno haddii la gowraco haragooduna daahiru noqonaya hilibkoodu waa daahir waxba daahir wa wax kale uma baahna sidiisuba daahir ku yahay macaa maqaarka macaa hilibka macaa kullu shay saasuu ku yahay laakiin hadduu baktiyo meyta la meyta hadduu meyto noqdo baktiyo wax baktiyey uu noqdo oo naftu iska baxdo meytada waxa magaceedu wuxuu yahay waa wixii naftu ka baxday yacni bikayri dakaatin sharciya gowrac sharciga la'aantiis wixii naftu ka baxdo ayaa meyta la yidhaahdaa marka meyta iyadii iska baktiday neefkii geelaha neefka ariga neefkii loodaha faraskii waxaa kaloo la mida markaas kuwii xataa hilibkooda aan la cunaynin sida dameerka oo kale iyo libaax oo kale maroodiga oo kale iyagana haddii ay maxaa la yidhahdaa naftu ka baxdo waa meyta wey iyaga ama ha la gowraco mayaan la gowricin lanna gawracoodu harci maaha gawracoodu harci maaha gawracoodu harci wuxuu yahay waa wax hilibkooda la cuno bis marka u fiirso kuwa hilibkooda la cuno oo aan la gowricin iyo kuwan hilibkooda la cunin haba la gowraca haddii la rabee oo nafti ka baxday ayaa waxaa la yidhaahdaa mayta maytad u fiirsa markaas muxuu yidhi wa jildulmaytati buu yidhi wixii baktiyey maqaarkoodii isagana daahir buu noqonayaa waa goorma idaa dubiqa haddii la maqdiyo maalan neefkii geelaha markuu baktiyey oo aan la gowricin maqaarkiia lagala soo baxay haraggii waa lagala soo baxay haragga laakiin ha lagala soo baxay maxaa la sameeyey waa la dabaqiyey ama neefka ariga ama neefka lo'da waxaa doonta ka dhig ama dameerkii ama ha la gowric ama yaa la gowricin isaga leanna gowriciis sharci maaha isaga iyo wix xayawaanka o dhan haddii la dabqi marka maqaarka markii laga soo saaro haddii la dabqiy see loo dabqiyaa geeda la soo qaadanaya geedaha kulkulul geedaha kulul oo maxaadma carabtu kuwa ay taqaano qarada la yihahdo ayaa jira qarad ayaa geed la yihahdo oo kale ama geedaha wadamada soomaalida laga yaqaano oo kale maalan waa geedka jilabka oo kale yacni geedka waa la soo qaadaya markaas waxaa la samaynaa waa lagu waa lagu shubaya inta la soo qaato waa lagu shubaya markii lagu shubo la googooyo lagu shubo lagu shubo lagu shubo wuxuu ka cunayaa xaggee looga shubayaana waa dhinaca jirka la xidhiiray maaha dhinaca daahirka maaha dhinaca baatinka yaa looga shubaya markii laga buuxiyo lagu shubo hadduu basbaasku noocaas kale yahay dabcan waa uu yahay kulaylka taasaa ka keenaysaba haddii lagu shubo lagu shubo bes markaas waxaa la samaynaa hilibka markii marka hore laga dhammeeyo hilibka wix ku yaalay ayaa lagu shubaya waxaase waxay cunayaan waxyaabihii hadhow qurmi lahaa ayay cunayaan markuu eberka dhigu wixii dhammaadaan oo qallalo yaa waxaa la yidhaahdaa markaas markaas hal mar la dhaqaya biyaa lagu dhaqaya markaas noocaasa waxaa la yidhahdaa aljild اlmadbuuqa la yidhahdaa waa jildigii la dabqiyey waa maqaarkii la dabqiyey oo ama la deebeeyey dheh ama la dabqiyey dheh marka waa noocaas saasaa ah wax loo dabqiyaa maqaarkii marka saas loola tacaamulo oo noocaas loo dabqiyo waa iska bedeley najaasadii waa ka bax awl muxuu ahaa najasulcayn buu ahaa najasulcayn uu ahaa bes markaas wuxuu isu bedelay daahir isu bedelay wax wuxuu ku yidhi asalkiisu najisulcayn uu ahaa ilaa waxaa la yidhi mogtahay mutanajis iyo najisulcayn mutanajis hadda maalan jirkaaga haddii dhiig ka yimaado oo kale meeshaasi maxay tahay waa mutanajisa leedaha adugu ma tihid najisulcayn ma tihid caynta haddu najaasa ma aha bal najaasa ku asiibtay waa iska dhaqaysaa bis laakiin ashyaada laakiin la yidhaahdo najisul caynka wax daahir noqda saddexdaasa laga arkaa uu ku yidhi midka koowaad khamradii markay khal noqoto midka labaad haragii oo meytada haragii meytada oo wixii bakti haragoodii ama qaarkoodii markii la dabqiyo kaasina waa labo midka saddexaad waxa weeyaan wamaa saara wixii ahaaday xayawaanan waaba ka baxayba meyto waa ka baxay aan ka dhihi lahaa yani wuu ka baxayba xayawaanu noqday isagiiyaa wax nool noqdayba wax nool noqday maxaa loola jeedaa maalan neefa meeshan ku baktiyey soo neefkaas bakti maahayn soo najisulcayn maaha waa najisulcayn soo meeshu waxyaaba urkiya waxaa ka dhashay dixiri dixiriya meshadhow waxaa ku soo galay bahal socda oo sabaynayo dhulka socda aa ku soo galay muxuu ka yimid najisulcayn najisulcayn ka dhex abuurmay muxuu ka dhex abuurmay najasulcayn yuu ka dhex abuurmay laakiin maku soo galay adigii waaba khalaas taahara daahir noqday ma intii oo hartay laakiin waa waaas wax nool waxaas noqday waxaas nolosha helay oo baktigaas ka soo dhex dhashay nooco doonana ka dhasho walow kuwa najaasisa muqallada tahayba ha ahaado ha ka dhasho marka waa nooc saddexdaas ayaa iska bedelaya najisulcayn oo isu bedelaya daahir noqonaya wax kale helmaysa waxyaaba kitaabkan ku fiican yahay kutubta waaweyn arrimahaas maba ka hadlaanba haddii u hadlaana meel oo sharaxaad meel ku arkaysa waa wax la soo arooriyey marka kitaabkani waa kitaab yar runtii oo naafic ah w saddexdaasaa laga arkaa wax daahir noqonaya alladii ka yadhuru daahirsamaya oo min annajaasaati najaasaadka ka mida alaaatun saddex wey alkamru waa khamrigii idaa takhallalat markay khamradii khalowdo khal isu bedesho binafsihaa iyada nafteedana ay isu bedesho oo aan laga dhigin laga dhigidda waaa yani waxaan soo gelaynin maalan haddii laga meel kulul ayay taale qorax qoraxdii inta laga qaadaa waxaa la dhigay meel hoos ah ama meel hoos ah laga qaaday kulaylka ayaa la dhigay qorax meel aha la dhigay taasoo kale macno ma laha ee wax lagu rido way waxa laga diiday waxaa la diidaya waa inaan wax lagu ridin haddii wax lagu rido eber way alladii yaduru ka dahirsamayo mina najaasaati najaasaadka ka mida alaaatun saddex wey alkhamru ka koowaad waa khamrigii idaa takhalalad markii khaloodo binafsiha nafteeda u khaloodo wajildulmeytati meytadii maqaarkeedii weeyaan idaa dubiqa haddii la dabqiyo sida wax loo dabqiyana waa aan sheegnay wamaa kii wayaan saara ahaada xayawaanan xayawaan wixii ahaada yacni waxa weyaan wixii xayawaan noqday oo xayawaannimo xayawaan ka dhashay waxa weeyaan oo xayawaan ama waxaan dhihi lahaa najaasa ka dhashay isaga xayawaan ah laakiin najaasa iyuu ka dhashay isaguna waa daahir wamaa kii waya saara ahaaday baad leedahay xayawaan wax nool marka asagoo najaaso cayn u ahaa yo wuxuu noqday wax nool waa midka dixiriga hadda aan sheegayna oo kale faslun النجاaسaaت ثaلاثة مغلdة ومkخففة ومتوaسطة نaجaaسadu waxay u qaybsantaa waa saddex saddex qayb u qaybsantaa najaaso oo la yidhaha muqallada waa najaaso kakan najaaso adadaag aad u kakan waa kow najaasada labaadna mukhafafa waa najaaso khafiif ah oo fudud waa labo mid saddexaadna mutawasita waa mid dhexdhexaysa laysat muqallada walaa mukhafafa bal baynahumaa labadaas u dhexaysaa annajaasaatu najaasaadkii alaaatun saddex way muqalladatun tulla kekaneeyey oo kakan waa kow wa mukhafafatun tulla fududeeyey waa mukhafafa waa najaasa fudud dahirideedu waa fudud tahay asaa kuu sheegi doonaa wa mutawasitatun mid dhexdhexaysa oo labadaasay u dhexaysaa hadduu kuu sheegaya marka maxay kale yihiin sida loo kala dahiro najaasaadkaas iyo sida loo kala dahiro ayuu ku baraya almuqalladatu midda muqalladadaho ka kani najaasat اlkelbi eyga najaasadiisii wey wاlkhinziir iyo khinziirka najaasadiisii wa farcu axadihimaa labadooda midkood farciisi saddexdaas waxaa la yidhahdaa muqallada la yidhahdaa haddii marba najaasadan ay tahay najaasat اlkelbi wاlkhinziir najaasat اlkelbi walkhinziira dee marma tahay muqallada la yihahda oo maxay tahay maalan eygiia aad aa ku taabtay isagoo ama adigoo qoyan ama isagoo qoyan haddaad labaduinu qalalan tihiin dhibaato ma laha haddii eygu qalalan yahay adiguna aad qalalan tahay ee aad istaabataan laa mushkila mushkil ma jirto najaasa ma jirto meeshaas waayo wax qalalanu laba qalalanu isma najaaseeyaan ee waxa weeyaan maxaa weyaan labadooda mid ay aqooneen labada shay oo kulmaya oo istaabanaya adiga jirkaa kaliya ka soo qaadin waa adiga waa maradaada waa weel waa kulu shay ama ama eygii maalan ama khinsiirkii kaadidiisa oo kale ama dhiiggiisa oo kale ama candhuuftiisa oo kale kullu haada najaasatlbiyaa la yihahdaa najaasatlkelbi iyo intoo kale oo khinsiirka ah haddii markaas ay saas tahay waxa weeyaan oo najaasatlkelbi walkhinsiir ay tahay ama labadooda wax ka dhashay maxaa loo jeedaa وفرع أحدهما يعني فرع أحدهما من حيوان ظاهر أي بودي مثلا رئي بودي مركزها وحكذا شيء فتولد منهما شيء وحبا كذا شيء أي مركو رئي بودي يا وحكذا شيء مثلا وحبا كذا شيء كاسا فرع أحدهما ومتكود ومتكاس وفرع أحدهما معناه وكاسوه مركو حيولي سدح كاسا مركو حليلة najaasa muqallada sida loo zuuliyo najaasahaas asaa ku baraya marka waa meeshaad ku baran lahayd almuqaladatu muqaladadii annajaasaة اlmuqaladatu najaasaة اlkalbi wاlkhinziiri waa labo iyo khinziirkii najaasadiisii wa farcu axadihimaa iyo labadooda midkood farciisii farciisana waa sheegnay xayawaan daahira ayuu booday markaasu ka dhashay kaasaa waxaa la yihahdaa najaasa najaasa muqallada taasaa la yihahdaa sida loo dahira waa kuu soo socotaa ee marka hore tacriif inuu ku kala baro rabaa najaasa muqallada mukhafafa mutawasida waxa la kala yihahdo wاlmukhafafatu wاnajaasatu اlmukhafafatu najaasada mukhafafada ahi bowlu sabiyi sabigii bowlkiis kaadidiisi wey kii yaraa wiilkii waa wiil bowlu sabiyi wiilkii yaraa kaadidiisi wey aladii samigoo lam yadcam aan cuninin oo aan quudanin hayra labani caano kayrkood waxaan caano ahayn aan quudanin walam yabluq ilxawlayni laba sanana aan gaarin wiilka yar waa wiil waa inuu ahaado wiilka yar kaadidiisa haddana wuxuu waa inay kaadi ahaadaan waa kaadi yaa iskale wiil yar haddana wiilkaas yari quud ahaan uma uusan cunin ladiidi markaynas haddii oo canuga yar afka wax loogu tirtiro oo moos yaryar iyo saan afka loogu tirtiro ama canjeelo yar afka laakiin haddii uusan maxaad maaratay quud ahaan hadduusan u cunin haddii uusan hadduu quud ahaan u cuno oo sida dadka kaleo kale oo cunto la cunsiiyo uu ku nool yahay oo kale maalan soo geli maayo middaan laakiin waxaan caan ahayn waa inuusan cunin haddana walam yambalqool xawlayne laba sanana uusan gaarin imisaa kugu jirta wuxu waa inay kaadi ahaadaan hadday saxaro iyo dhiig iyo noqoto kuma jirto haddana sabi waa inuu ahay maxaa ku baxay sabigii asabiya gabadhiyaa ku baxday kuma jirto iyaduna haddana waa in waxaan caanahayn uusan cunin waa saddex laba sana waa inuusan gaarin afar afartaas ayaa la rabaa qayd inuu yeesho najaasada mukhafafada taasaa la yidhahdaa walmukhafafatu najaasada mukhafafada ah bawlus sabiyi baad leedahay kii yaraa kaalidiisa wey alladii sabigii lam yudcam aan cuninin oo aan quudanin hayra lamani caana hayrkoodii waxaan caan ahayn aan quudanin walam yablugu alxawlayni laba sanan aan gaarin walam yablugu aan gaarin alxawlayni laba sano aan gaarin intaas marka la helo waxaa le najaasadiisa najaasa kaalidaas waxa le najaasa mukhafafa isaa kuu sheegi doona sida loo dhaqaayo walmutawasidatu najaasada mutawasidatana oo dhexdhexaysa laysat muqalada walaa mukhafafa saasaa loola jeedaa mutawasita wاlmutawasiطaةu mutawasiطadiina saa'iru najaasaati najaasooyin inta soo haray wey inta kaloo soo hartay oo najaasa meesha rabta udhig waxa la waxa rabta udhig taasa waxaa la yihahdaa najaasa mutawasiطa wاlmutawasiطaةu saa'iru najaasaati najaasooyin inta soo hartay wey oon muqaladiin ahayn mukhafafadiin ahayn inta kaleo dhan ayaa waxa lagu magacaabaa maxay mutawasita lagu magacaabaa marka see loo kala dahiraya hadduu kuu kala sheegaya marka faslon almuqalladatu najaasada muqalladada ah tadhuru way daahir noqotaa bisabci khasalaatin toddoba dhaqmo ayay ku daahir noqotaa bacda isaalati cayniha caynteeda zuulinteeda gadaalkeed ixdaahunna toddobada midoodna bituraabin mamsuujatun tu lagu dheehay weeyaan bituraabin caro najaasadii muqalladeeda warkeedii baa ku siiyeyba waxaa lagu dahiri kara haddii marba najaasa muqallada ay tahay waa najaasatlkalbi walkhinsiir waa farc axadin baa kii ku yidhi waxa weeyaan waxay ku daahir noqon kartaa in najaasadaas markii la zuuliyo oo caynteeda la zuuliyo maalan caynta maxaa loola jeedaa saddex arrimood ayaa loola jeedaa caynta haddii mid ka mida la helo cayn ayaa ku jirta meeshii araggii najaaso la arkaya ahayd markii horeba maalan waa dhiiggii oo kale ama waa soo uraysay wax urka lagu dareemo oo najaaso oo urka lagu dareemo najaasulkalbi ah walkhinsiir laba soo maaha ama waa urkii waa ur iyo arag maxaad maarata iyo waa loo jeedaa waa midabkii iyaha iyo dhadhankii dhadhankii waa urka iyo aragga iyo dhadhanka mid ka mid ah haddii lagu dareemayo oo najaasahaas maalan waa soo uraysa ama waa loo jeedaa ama haddii la dhadhamiyo ayaa la arkaya la dareemaya waxaa la yidhaahdaa cayniya caynaa la yidhaha markaas marka cayntaas in la zuuliyo maalan maxay ahayd <clears throat> waxay ahayd dhiig kalbi ay amase maxaa la yidhaha khinsiirka dhiiggiisii dhiigga markaad iyadoo dhiiggii meesha ku yaallo sabcoqasalaadka maya waa markaad zuuliso kabacdi markaad zuuliso markas kabacdi yaad marka toddobadii jar aqaysaa wuxuu yidhi almuqaladatu midda muqaladada ah najaasas muqaladada tadhuuru way daahir noqotaa bisabci khasalaatin dhaqmayaalo toddoba ah iyo ku daahir noqotaa toddoba dhaqmay ku daahir noqotaa goorma ayaa toddobada dhaqma dhaqayaa bacda isaalati cayniha caynteeda haddaad boqol jar dhaqmo boqol jar markaa dhaqday kabacdi ay zuushay waxaasoo dhan hal maray isku tahay bacda isaalati cayniha caynta zuulinteeda gadaalkeed ixdaahunna haddana toddobadaas bidood bituraabin yacni masxuubatun tu lala saaxiibiy aw mamsuujatun tu la dheehay bituraabin caro tu lagu dheehay ay tahay toddoba jeer oo mid ka mida caro lagu daray way macneheedu waxay ku daahir noqotaa toddoba jeer in la dhaqo oo mid ka mida caro lagu daray macnuhu intaa caraduna caro oo mudaahira waa inay tahay iyadoo nafteeda daahir ah taas waa saas wey waxaati dhahday almuqalladatu muqalladadii tadhur way daahir noqotaa bisabci kasalaatin toddoba dhaqm ayay ku daahir noqotaa bacda isaalati caynihaa caynteeda zuulinteeda gadaalkeed yani la dhaqo toddobada jeer la dhaqo ixdaahunna toddobadas toddobadaas midoodna bituraabin cara lagu daray halkaas uga baxday taas halkaas waxaad uga baxday najaasada oo maala najaasu markuu yahay waxaa lagu yidhi toddoba jeer ayaa la dhaqayaa toddobada jeer mid ka midana cara lagu daro weliba waxaa fiican midda koowaad lagu daro carada carada midda koowaad lagu daro sababtu waxay tahay haddii midda koowaad aan lagu darin ee midda toddobaad lagu daro intii aan carada lagu darin carada markii lagu daro wixii ka dambeeya rashaashada iyo duulduulka biyihii wax lagu dhaqaayey iyaga naftooda haddana waxaa waajibaya ah toddoba jeer lasii dhaqo laakiin bacda tatriib markii carada aad ku darta kabacdi waa najaasa waxay isu bedeleysaa mutawasit ay noqonaysaa saa darteed waxaa fiican midda kuwaad in lagu daraa fiican taasi waa kow walmukhafafatu najaasada mukhafafada ahna <clears throat> najaasada mukhafafada ahna taduuru waa daahir noqotaa birashilmaa biyaha rushayntoodii calayhaa dusheeda lagu rusheeyo maca alhalabati halabadii la jirkeedii wa isaalati cayniha wa maca isaalati cayniha <clears throat> midda najaasadii mukhafafada maxay wiilkii yaraa kaadidiisii kii yara oo aan laba sano gaarinoo caano waxaana aan cunin kaadidiisii ahayd kaadidaas markaas meeshay kaa gaarto waxaa kugu filaan uu yidhi inaad biyo ku rushayso biyaa soo qaadanaysa mare ayay ahayd dushaadaa kii yara ku kadiyey biyaad soo qaadanaysa waa ku a maca alhalabati biyihiias waa inay ka qaali noqdaan kaadidii markaasa biyihii ay dareerayaan biyihii shaxshaxshax markaas hise waa inay kaayadii ay ka qaali noqdaan inay shubmaan qasab maaha laakiin xoogaa inay ka qaali noqdaan kaayadii bisaa la rabaa intaasoo inta waajibka ah walmukhafafatu najaasada mukhafafada ah tadhuru waa daahir noqotaa birashilmaai biyihii rushayntoodii yay ku daahir noqotaa calayhaa najaasada dusheeda lagu rusheeyo baad leedahay najaasada dusheeda lagu rusheeyo maca alhalabati halabala jirkeediina lagu rusheeyo iyadoo biyaha la qaalib yeelaya yani wa isaalati cayniha wa maca isaalati cayniha caynteed hadday cayn tahay haddii kaadidii maalan <clears throat> ay cayn yeelatay maalan waa urays waa soo urta urka waa in la zuuliyaa waa loo jeedaa waa in la zuuliyaa waa dhadhamaysa waa in la zuuliyaa waxaasoo dhan waa in meesh ka baxaan walmukhafafata nijaasada mukhafafada <clears throat> taduur waa daahir noqotaa birashilmaay biyaha rushaynteedu ku daahir noqotaa calayha iyo dusheeda lagu rusheeyo maca alhalabati halaba la jirkeeda in aan rusheeyo oo la yeelay la gaalib yeelayo maxay rashigaa la aalib yeelaya birashilma biyorshinteeda caleyha dusheeda lagu rusheeyo maca alhalabati halabada jirkeeda in lagu rusheeyo <clears throat> aalib yeelida oo la aaliby biyahan lagu rusheynaya la haalibaya waizaalati cayniha wa maca izaalati cayniha caynteeda zulinteeda jirkeeda in lagu rusheeyo markaasay daahirku noqon biyaa soo qaadanaysa shaxshax haddii weeluu ku kaadiyey maruu kaa kaadiyey jirkaa ku kaadiyey meel alla meesha harto oo dhig laakiin maxaa ku baxay gabadha yar kuma jirto gabadha yar gabadhii yareed iyada waxa weya najaasada waxay ka mid tahay najaasada mutawasidadaa soo geleysa iyo najaasooyinkii kale inankaba dhammaantood wاlmutawasidatu najaasada mutawasidadana ilaa waa soo aragta waxaa la yidhi wاlmutawasidatu saa'iru najaasaati baa lagu yidhi najaasooyin intii soo hartay baa la yihahdaa yani mutawasida la yihahdaa see loo dahiraa iyadana markaas wاlmutawasidatu mutawasidadii tanqasimu way qaybsataa ilaa qismayna laba qaybood u qaybsantaa najaasada mutawasitadeeda waa lagu sii qaybay laba qayb u qaybsantaa baa lagu yidhi cayniyatun wa xukmiyatun cayniyatun wa xukmiya najaasa la yidhaha cayniya oo cayniya maxaa la yidhahdaa iyadaa saa kuu sheegaya alcayni alcayniyatu najaasada cayniyada ah allatii najaasadii weye lahaa lownun midab leh wa riixun aw riixun wawdani bimacnaa aw weeyaane aw riixun ama riix leh ur leh wa dacmun aw dacmun ama dhadhan leh saddexaas mid hadday leedahay yaa waxaa la yidhahdaa najaasa yacni cayniya ayaa la yidhahdaa yacni najaasadii waa loo jeedaa ama looma jeedee waa soo uraysaa ama soo uri maysee haddii afka la saari lahaa carabka waa la dhadhamin lahaa oo dhadhan gaarahay leedahay saddexaas mid ka mida ah hadday tahay najaasaas magaceed muxuu yahay najaasa cayniya la yihahda midda oo xukmiyadana maxaa la yihahdaa waa midda urna ma laha dhadhanna ma laha maxaa la yidhahda midabna wax ay leedaha ma yaratay midab ma laha dhadhan ma laha ur ma laha ee maxaa dhacay meeshaan lagu og yahay meeshaana lagu og yahay bas meeshaan in najaasooday baa la ogaha laakiin urna ma laha dhadhan ma laha midab ma laha waxna ma laha laba siyoodoo loo kala dhaqaya markaas laba siyood ayaa loo kala dahiraya u fiirso walmutawasiatu najaasada mutawasitada tanqasim waa qaybsataa ilaa qasmayn laba qaybood qaybsataa cayniyatun mid cayniye ah oo ama isha lagu dareemayo ama urka lagu dareemayo ama dhadhan lagu dareemayo wa xukmiyatun iyo mid xukmiye ahoo meesha unbaa lagu ogyahay ma urayso ma dhadhamayso ma yani midab ma laha alcayniyatu cayniyadii maxaa cayniye la yihahdaa lamadooda allatii najaasadii wey alcayniyatu cayniyadii allatii tii wey oo najaasadii weyani lahaa iyadaba lownun midab u sugnaaday wa riixun aw riixun ama midab u sugnaaday wa dacmun aw dacmun ama dhadhan u sugnaaday ilaa hadda haddii sideeda loo macneeyo lahaa lownun wa riixun wa dacmun haddii sideeda loo daayay waxay noqonaysaa saddexdaba kulansatay waa najaasada midabna leh urna leh dhadhana leh ay noqon laheyd mana ahan saase danta laga leeyahe hal midoo ka mid ahay leedahay hal midoo ka mid ah kugu filan inay cayniyo noqoto falaa budda waxaa laga maarmaan ahda meel looga leexdaa wixiisan jirin min isaarati lowniha wa riixiha wa dacmiha markaas waxaa laga maarmaana midabkeeda in hadday midab lahayd midabka la zuuliyo hadday ur lahayd urka la zuuliyo hadday dhadhan lahaydna dhadhanka la zuuliyo falaa budda waxaa laga maarmaana min isaalati lowniha midabkeeda zuulintiisii hadday midab leedahay midabka in la zuuliyo waa laga maarmaan wa wa dacmiha aw dacmiha ama dhadhanka laga zuuliyo hadba midka ay leedahay baa la zuulinaya hadba midka ay leedahay ayaa la zuulinaya yacni maradii maalan dhiigaa kaa gaari ama waxaad tidhahdaa maxaad maaratay kaadiyaa kaa gaartay oo midab loo jeedo midabkeedii inaad dhaqda rabtaa waa inaad maaad ur iyo dhadhan iyo midab midna waa inuusan baaqa ku noqon meesha dhiigaa ku yaal meesha marada waa dhaqaysa waa dhaqaysa aad dhaqdi dhaqdi dhiigga waa inaad zuulisaa midabkii waa inaad zuulisaa urkiisa waa inaad ama urkii oo kale ama midabkii oo kale wax marka u cuslaado zuulintiisa dhibaato male markaas hadduu cuslaado fa in casura zawaaluhu axadihima labadoodkood laga hadli maayo yani eh, midabkiia cuslaaday ama urkiia cuslaaday labadaas midkood hadduu cuslaado waa la cafinay marka dhib male markaas maala waa dhiigaa ku qalalay meeshaan waa dhaday waa dhaday waa dhaday waa zuuli waaye weli reedaa kasii muuqda laa bas wax dhibi male markaa maadaama uu cuslaaday laakiin bishardi waa inuu cuslaado heer culays waa inuu gaaro marka waa saas wey marka wuxuu yidhi marka taas falaa budda waxaa laga maarmaana min isaalati lowniha najaasadaas midabkeeda zuulintiisa wa riixihaa najaasadaas urkeeda zuulintiisa wa dacmihaa najaasadaas dhadhankeeda zuulintiis ayaa lagama maarmaan ah waa koo taasi maxay tahay waa midii oo cayniyadii wاlxukmiyatu xukmiyadana xukmiyadana maxay wاlxukmiyatu xukmiyadii allatii waa najaasadii laa lowna midab walaa riixa urur walaa dacma dhadhan lahaa iyadu sugnaanin waa najaasada aan urur lahayn waa najaasada aan midab lahayn waa najaasada aan dhadhan lahayn haddaad dhadhami soo dhadhami urisa kuu uri haddaad midabkeediimidabna ma laho uma jeedin haddii saas ay noqoto yakfiika waxaa kugu filan jaryuulma biyihii socodkoodii calayha najaas dusheeda ku socdaan maalan maradani ay kaa gaarin halkaanu kale kaa gaartay biyaad ku shubaysa bis aad ku shubaysa intaasaa kugu filan haddiise marba labada u fiirso hadday midab leedahay ama ur leedahay ama dhadhan leedahay waa in la zuuliyaa saddexda midka ay leedahay waa in la zuuliyaa saddexdaba malaha soo maaha biyaa kugu filan inaad biyo soo qaato aad saas ugu dul shubto biyo aad kor ka keenayso ayaa sa ugu dul shubaysaa saasayna daahirkugu noqotay saasaa loo dahiraa najaaso oo dhan saasaa loo dahiraa waxyaabaha dadku ay ku liitaan oo aad iyo aad ugu liitaan oo la sahlado waxaa ka mid a ah maalan guryaha oo kale oo maalan meesha waxaa yaalla roog ama masaajidda oo kale weyaan ama guryihii midkaan shumcii oo kalea yaalla waa najaasoobayaa dadku maxay sameeyaan islaamaha iyo wixii lamidih ah. maray soo qaataan waa tirtiraan waa bilahi towfiiq najaaso maxay ka dhigaan najaaso xukmiyay ka dhigaan najaaso xukmiyay ka dhigaan laakiin najaaso sideediiya calaa hayati uga tagaan eberow xakam jiraan wa waa in sidii lagu sheegay najaasada markii la tirtiro la tirtiro la qallajiyo yani waxaan ka wadaa midabka iyo urka iyo wax dhan la zuuliyo markaas maxaa meesha ku baaqaya najaasa xukmiya baaqi ku ah maxaa rabaa in la sameeyo waa in muxuu ku yidhi waa tii la hela lagu soo sheegay wuxuu ku yidhi yacni maxaad maaragtay waxa weeyaan uu yidhi yakfiika jaryulmaai calayha markaas xaaladda ay noqoto aa la rabaa in biyo lagu shubo markaas meeshii biyo in lagu shubo biyo in weliba biyihii haddii meeshii ay godan tahay oo saanoo kale meel u godan oo meel caali ay tahay biyuhu aysan ka shubmaynin oo sidaasoo kale ah halkaanoo kale maalan meel oo ama ma sinna ama waa siman tahayba ama waa god aa kaa najaasooday markaas haddaad tidhaahdo biyaan ku shubayaa waxba faa'idaa keeni mayso biyuu waxa rabaa marka lagu shubo inay biyihii socdaan meesha ka socdaan biyihii in marka maxaa la rabaa maalan xiiladdu waxay tahay ay meesha ugu daahir noqon karto markaad cayntii zuuliso oo saddexdii midabka iyo urka iyo dhadhanka wixii lama aad zuuliso meesha caadi ay kusoo noqoto oo nijaasa xukmi ay isu bedesho markaas waxaa laga rabaa biyaad soo qaadanaysaa maalan saas inta xoogaad ugu dhufanay xoog marka ugu dhufatay biyihii waa ka tegayaan sooma meeshii waa ka tegayaan bas meesha ay tagaan biyahaas ka qallaji markaas wasaalatu najaasa le najaase biyo lagu dhaqay waayo iyaguna daahir waay markaas wasaalatu najaasa haddiise marka waa saas yani markaas wax dhibaata markaas qalaji kartaa laakiin markaan meeshii iyo najaasadii wax aad faa'iidaysay haba yaraatee lama arko haddii najaasadii meeshaas shumicii iyo roogii iyo lagu tirtiro waa eber waxba kama jiraan wa liannahu sidii guuri miyaad samaysay yakfiika jaryulmaayi calayha ma aadan samayn biyo inaad ku shubto biyahan haddaad ku shubta waaan dhaha najaasa aad biyo ku dul shub najaasa sii siyaasi maahe waba waaa raba biyihii inaad meel oo inaad biyihii xoog ugu dhufato haddii meesha ay siman tahay si biyuhu meeshaas uga tagaan bes markaas aad jaryuul ma ay markaasi kuu dhacday ilaa jaryu hadda ka cadeer mogtahay sabul ma ay kuma dhihin mogtahay asaga hadda naftiis u fiirsa yakfiika sabul ma ay miyuu ku yidhi ma ku taalla saas waa maya maxaa ku yahay jaryuul ma biyihii inay socdaanoo dureersadaan waa hadday markuu meesha ku fadhiyaan maxaa kuu dureersaday lam yajri laka shay waxba kuuma soconin marka saas yakfiik waxaa kugu filan jaryulmaa biyaha socodkoodii calayhaa najaas dushii ay ku socdaan meeshaas joogo allah subxaana wa tacaala aclam